alxamdu lilah rab اlcaalamiin wasalaatu wasalaamu calaa ashraf alambiyaai walmursaliin sayidina muxamedin wcala aalihi wasaxbi wasalam allahuma anfacna bi callamtana wcallimna maa yanfacuna wasidna cilman yanfacuna walxamdu lilah calaa kulli xaal waxaynu ku jiray sekadii labada lacagood qaala almu'alifu raximah allahu tacala wuxu uhi wa ama dahabu fa nisaabuhu cishruuna midqaalan dahabka isaga nisaabkiisu iyo qadarka ugu hooseeya uu ku sakoobaa waa labaatan midqaal midqaalkuna waa macnaha diinaar weeyo waa labaatan diinaar oo khaalisa walmidqaalu midqaalkuna arbacatun wacishruuna qiraatan waa afar iyo labaatan qiiraad qiiraadkuna waxa weeye waa qardaadiicdii uu sii lahaa uun midqaalku ama diinaarku uu sii lahaa weeye wayo nebigu sala allahu calayhi wasalam waa kii lahaa kuntu arca alqhanam calaa qaraariida liahli lmakka waxaan ugu raaci jiray adhiga qaraariid macnaha qaybo ama qardaadiic ka mida daraahimta iyo danaaniirta ayaan ugu raaci jiray reer mako marka qiraadan waxa weeye waa qardaadiicda iyo dhururiyadaah waxaana tilmaamayaa xadiidka abu daa'uud iyo ay warinayaan nabigu sala allahu calayh wasalam wuxuuhi walaysa calayka shayun un wax korkaaga mu ahaanin xataa yakuuna laka cishruuna diinaara ila labaatan diinaar kuu sugnaadaan fa idaa kaanat laka cishruuna diinaaran markay labaatan diinaar kuu sugnaadaan waxaale calayha alxawlu sannadkiina u soo wareego fa fiiha nisfu diinaar diinaar niski ayaa lagu leeyahy wa nisaabulfida fidada iyo silbarka nisaabkiisa iyo qadarkiisa ay sigagoys ku noqotaana mi'ataa dirhamin islaamiyin waa laba boqol oo dirhamkii islaamka oo fidatan khaalisatan fida iyo silfar khaalisa ah waa laba boqol oo dirham oo islaamiya ah. waa inay noqotaa le'annu iyadu jaahiliyadii xagga islaamka waa isku khilaafi jirtay dirhamku isaga ee diinaarku ama dahabku isagu xaggii jaahiliyadda iyo xaggii islaamka iskuma khilaafinoo sidaa daraaddeed baan islaamiyin isaga loogu qaydin laakiin fiddada waxay ugu qaydayaanay leeyihin dirhamin islaamiyin ayada markaa waxoogay jaahiliyaddii iyo islaamkii ayuu isku khilaafsanaa fidatan khaalisatan oo fidaya fida iyo silfar khaalis ahoo tii maqshuushada ahayd waxa kale lagu daray ayuu yarkaga ixtiraasayaa waxaana taa u deliila xadiidka imaamu albukhaari iyo muslim ay warinayaan nebigu sala allahu calayh wasalam wuxuuhi laysa fii maa duuna khamsata waaqin sadaqa wixii shan wiqiyadood ka hooseeya sadaqa laguma leh ee wiqiyadda ah ee fida ah waxaana imaamu nawowi uu leeyahay ahlulxadiid iyo fiqi iyo a'immada luqaduba waxay ku ijmaaceen inay wiqiyadda sharciga ahayd afartan dirham oo wiqiyadii xijaaza markaa shantii waqiiqadood shan meeloodoo min afartan labadii boqol ee dirham ayuunbay markaa noqonaysaa wadirhamulislaamiyu dirhamka islaamigana sabcata cashara qiraatan waa toddoba-iyo toban qiraad ilaa khumusa qiraatin qiraad shan meelood loo qaybiyey meeshii mooyaane toddobiyo tobanka qiraad ayuu markaa halkii dirhamay islaamigiina isaguna noqonayaa sidaynu tilmaannayna waa nisaabkii lacagta oo laba cumladood oo xilligaa jiray uu nebigu sala allahu calayh wasalam uu ku kala qadaray ilaa waxaanu idhi xilligaa qolada carabtu may lahayn cumlo u gaara labadan lacagayow ayuunbaa jiray ee fidada iyo dahabka ah ee dinaarka iyo dirhamka ahaa oo furus iyo ruum ka iman jiray waxaanay ahaayeen labadan isku mid bay ahaayeenoo halkii diinaar ama halkii midqaal toban dirham ayaa markaa lagu sarifi jira labada boqol ee dirham iyo labaatanka diinaar isku qiimo ayay ahaayeen markaa min nisaabkii lacagta markuu tilmaamayay umbuu cumladood ee jiray ayuunbuu ku tilmaamay waxaanaynu tilmaannay maanta labadiiba inay meesha ka maqan yihiin laakiin lacagayowgan la isticmaalo ayuunbaa halkoodii taagan waxaana intaa kadib nisaabka fidadu hoosudhac baa ku yimi oo markii dambe halkii dinaar labaatanin lagu sarifo ilaa soddon ilaa wax ka sii marka markaa hoosu dhac baa ku yimi fidadii aad iyo laxaad u daran oo u hooseeya sidaas daraaddeed waxay dhahn maanta lacag marka la sakaynayo waxa lagu sakaynayaa waxa weeye waa xagga dahabka oo isagu halkiisii fadhiya oo nisaabyadii kale la socda taana waxaynu tilmaanay dirhamkii islaamiga ah ee ugu dembeeyey ee la helay xilligii cabdimalik ibn marwan inuu ahaa uu noqday miisaankiisa afar giraam iyo shan iyo labaatan riigo intaa marka labaatankii misqaal ama labaatankii dinaar lagu dhuftana shan iyo siddeetan bay noqonaysaa marka dahab marka la sakeynayan waa shan iyo siddeetankaasun lacag marka la sakeynaya ama ganacsina waa marka ay gaadho shan iyo siddeetan giraam qiimaheeda walaa tajibu zakaatu sakadu ma waajibayso fii daalika kaadahabka iyo fidada xataa yaxuula calayhi alxawlu ilaa sannaduu soo wareego wa sakaatuna rubcu lcushri sakadiisuna waa rubculcushri wayushradu waxaana la shardiya an laa yakuuna xuliyan mubaaxan xulli mubaaxa inaannu ahayn ayaa shardi ah waxau halkan sheekhu inooga tilmaamayaa dahabkan iyo fidadan lacagtaa marka la sakaynayo waxa loo shardiyo waxa uu markaa inoo sheegay laba shardi oo wuxuuhi walaa tajibu sakaatu fii daalika dahabka iyo fidadaa kagama waajibta sako xataa yaxuula calayhi alxawlu ilaa xawl dhammaystiran oo sannad qamariyahoo labiyo toban biloodii ilaa ay u soo wareegaan oo ay ninkan musakiga sakani wali milkigiisa ku jiraan la'annu xadiidkii aynu horena u soo tilmaannay ee nicmoolayda ka hadlayay baa walaysa fiihi maalin sakaatun xataa yaxuula calayhi alxawlo inaan xoolo saka lagu lahayn ilaa sannaduu soo wareego qaar aan sannad ugu soo wareeginna waynu arki doonaa insha allahu tacaala haddana miqdaarkiibuu inoo sheego wasakaatuna rubculcushr waa rubculcushri rubculcushri waxa weeye intaad toban u qaybiso inaad haddana meeshii tobnaad aad afar u qaybiso haddii aad markaa labadii boqol toban u qaybiso sow labaatan maaha labaatankii haddaad afar qaybisana waa shan oo mi'atay dirhaminta ayada waa shan haddii aad markaa labaatankii diinaar ama midqaal haddaad toban u qaybiso dee waa laba labadii haddaad afar u qaybisana waa nisfu diinaar bay markaa ayuu noqonaya ayuu noqonaya nisfu diinaar ayuu isaguna markaa noqonayaa haddii aad intaad taa xisaabtaa dheer ka gudubto haddii aad afartan u qaybiso halkii aad uh, toban uga qaybin lahayd haddana afar uga sii qaybin lahayd haddaad gaabsatood afartan u qaybisana waa isla miduun haddii aad xagga kale ka wareegto ood laba iyo barh ku dhufatana ood bersandayji qabatana iyaduna si la mida weeyaan intaasunbay saddexda dariiqaba kuu soo baxayaanuun wa yushtaradu waxaa la shardiyaa an laa yakuuna xuliyan mubaaxan xulli iyo qaaba dahabkan ama fidana dumarku ay isku qurxiyaan ee qaabka ay isugu qurxiyaan loo sameeyey inaanu ahayn le'annoo waxay leeyihiin mar haddii xullida dumarka uu yahay walow yaanay xidhaninoo haba u yaalleen mar haddii haddana ay u samayseen qaabka xullida ay isugu qurxiyaan oo xidhasho marka ay u samayseen isagana sake laguma leh le'annahu isticmaal mubaaxa ayaa iyo isticmaal iyo adeegsi mubaaxa ayaa loo adeegsaday oo loo diyaariyey nicmoolaydii iyo xoolihii shaqaynaya ee lagu shaqaysanaya oo kale ayuunbuu markaa shabahaya uu la mid noqonaya waana masale ay isku aafaqsay ay ku tageen tegeen jumhuurulculamaa xanafiyada iyo qolyo mucasiriinna baa ku tagay ayaga xullida in la sakaynayo laakiin jumhuurulculamaa inaanu sake lahayn ayay ku tageen haddaba waxaynu xulli mubaaxa xullida aan mubaaxa ahayn waa tee ee la sakaynaya waxay dhaheen waa ta cayn ahaanteeda iyo laf ahaanteeda loo xaaraantinimeeyey imminka haddii weel dahab iyo fidda laga samayso ayagu cayn ahaantooda iyo laf ahaantoodna ay xaaraan u yihiin waa la sakaynayaa waxaana waxaa la yidhaha maa xurima bilqasdi oo qasadka ayay ku xaaraan noqdeenoo xulli dumarba ha ahaatee laakiin hadduu nin samayso oo silisyeeyo wasaaqiye iyo shuuliyaan uu samayso oo laakiinuu nin samaysanayo inuu xidho u samayso taana ayana qasdigaa iyo ujeeddadaasay ku xaaraantinimowdayoo iyadana waa la sakaynayaa waxaa kaloo sii raaca inaanay dee looga jeedin xullidan ay dumarku samayseen kanzi labdeeda iyo hanti ku urursi inaanay uga jeedina waxay xidasho ugu talagaleen waa inay tahay haddii ay markaa dee lacag ku urusito markaa kiilo iyo nuskiilo la gaadhsiiyo ayadana markaa waa la sakaynaya hadday xadka ka baxdo oo sirfi uu ku jiro xadka ka baxdona ayadana waa la sakaynaya oo ay dee nuskiilo iyo kiilo iyo gaadhisa aynu sheegnin wayushtaradu an laa yakuuna xulliyan mubaaxan dahabkaasi iyo fidadaasi xulli mubaaxa waa inaanay ahayn wayajibu fi lmacdini macdintii waxaa ka waajibaya min aldahabi waalfida dahabkiiyo fidada ahayd rubuucu cushri ayaa ka waajibaya idaa kaana nisaaban markuu nisaab yahay filxaali islaax wakhtigaaba waa laga bixinayaa wa ama arikaasu rikaasgii aljaahiliyu ee isagu jaahiliga ahaa fa fiihi alkhumusu shan meeladoo meelba ahaatay filxaali isla wakhtigaaba bishardi an yakuuna dahaban ow fida waa inuu yahay wa an yuujada fiihi mawaatin waa in laga helo ow fii milkin ama milki iyo meeluu isagu leeyahayoo axyaahu uu nooleeyey halkana wuxuu inooga gelayaa sheekhu sakadii macaadinta wuxuu uhi wa yajibu fi lmacdini macdinka waxa la yidhaahdaa waxaa lagala soo baxay meeshaa dhulka hoostiisa hee ilaahay uu ku abuuray ayaa macdin la yidhaahdaa meeshanuu ku jira iyo godkan lafdeeda macdin waa la yidhaahdaa waxaana waasala in la sakaynayo ilaahay baa dhi yaa ayuha aladiina aamanuu anfiquu min tayibaati maa kasabtum wa mima akhrajnaa lakum min alard kuwa alliya nebi rumeeyo waxaa wax ka bixisaan yacnii waxyaalaha kasbateen kuwiisa wanaagsan iyo waxaan dhulka idinka soo saarnay baa ilaahay yidhi ummadduna waa ku ijmaacsan tahay oo culimmada muslimiintu waa ku kulmeen inay sakadu macdanta ay ka waajibayso yacnii waxyaalaha macdanta qaybaheeda ayuunbay markaa isku khilaafsan yihiin laakiin waxay leeyihin shaaficiyadu min aldahabi waalfida waa inay dahab iyo fidda ay tahay macdantu wax alliyaaliya wixii aan dahab iyo fida ahayn hadday naxaas tahay hadday rasaas tahay hadday badrool tahay hadday wax kala tahay shaaficiyadu waxba kama waajibiyaan ee waxay leeyihiin waa markay dahab iyo fidlo tahay riwaaye imaamu maalig leeyihina taa way ku raacsan tahay a'immada intooda kale ee jumhuuriga saddexda imaam ee kale waxay qabaan markaa inay noociyaasheeda kala gedisan macdanta ama dahab iyo fidaata ama xadiid ama naxaas ama badrool haato inay sekadu ka waajibayso ayay qabaan markaa wayajibu fi lmacdini min adahabi walfida rubucu cushrihi rubuculcushri ayaa ka waajibaya rubuculcushrina waa si aynu sheegnay waa in toban loo qaybiyo markay dee nisaabkii gaadho tobankiina afar loo sii qaybiyo oo intii markaa lacag ahaanta uga baxayso inbaa iminkana ka baxaysa way xadiidka isagana imaam albukhaari warinaya wa fi riqati rubuculcushr yacni fidadii rubuculcushri ayaa laga bixinayaa culimada qaar baa qaba in khumus laga bixinayo sida markaa rikaasga oo kale weliba idaa kaana nisaaban waa marka weliba nisaabna yahaye qadarkiisaga goyskana uu yahay ee labaatan midqaal ama labaatan dirham xagga dahabka uu gaadho laba boqoloo dirhamna xagga fidada uu ka gaadho waxaana la bixinayaa fil xaali isla wakhtigaaba waa la bixinayaa oo macnaha isaga markaa lala soo baxo sannadba isaga yaan u soo wareegine waa la bixinayaa waa inuu dahab iyo fidda yahay waana inuu nisaabkii gaadhayaa isla markaasaana la bixinaya isaga sannad u soo wareego isaga shardi ma aha wa ama rikaasu rikaas bimacna almarkuus baa loo jeedaa wixii dhulka lagu aasay macdantu waa waxaa ilaahay ku abuuray ee bini aadmi aanu isagu meeshaa gelinaynu u qodin rikaasna waxaa la yidhaha waxaa bini'aadmigu intay dhulka qodeen hoostiisa ay geliyeen marka wa ama rikaasu aljaahiliyu rikaasgaa iyo markuusgaa iyo waxaa la aasay ee jaahiliga ah ee bimacnaa bicada nebiga sala allah alay slm soo saaridiisa ka horreeyey jaahilikaas ayaa looga jeedaa ama kuwii islaamkaba soo gaadhay laakiin dacwaddu aanay soo gaadhin jahaalaadkooda ayaa markaa iska badnaa ayaga waxaa la aasay ee xilligaa islaamka ka horraysay jaahiligaa loo tiiriyey waxaana lagu garan karaa dee calaamadahan markaa lagu sameeyey iyo magacyadii boqorradooda iyo waxyaalahaasaa lagu gartaaye ee weliba madfuunkaah la aasay haddii uu markaa daahir yahay oo uu markaa wax iska muuqdo markaa dusha yaalla yahay ayada dee luqada iyo baadi ayuu markaa iska noqonayaa noqonayaayo ciddii lahayd ayuunbaa markaa la dayday ee waxaa markaa la asay ee dhulka la geliyey isaga kaa fa fiihi alkhumusu khumus ayaa laga bixinaya shan oo meel inta toba shan loo qaybiyo ayaa meel la bixinayaa wa liqowlihi sala allahu ala sl wafi rikaasi alkhumusu rikaasgii waxaa laga bixinayaa khumus iyo shan meeladoo meel filxaali isla wakhtigaaba iyo xaaladaaba waa la bixinayaayo isagana inuu sannad u soo wareego waxba shardi ma aha maxaase loo shardiyaa bishardi an yakuuna dahaban aw fida waa inuu dahab iyo fido waa inuu yahay waxaa meesha laga soo saaray kaasi waa shardi waxyaalihii kale haddii la soo saaraa iyana sake male bay qabaan sii macdanta oo kale wa an yakuuna dahaban aw fida waa inuu yahay wa an yuujada fii mawaatin ama filmawaati haddii la geliyo wase meelihii mawaadka ama fii mawaatin meel mawaada waa in laga helaa ama daarusa ama daarulxalbi midkay doonto ha ku taalleen ow ama fii milkin axyaahu meel mawaadoon cidina lahayn waa in laga helo ama waa in laga hela milki axyaahu isagu uu nooleeyey meel bannaanoon cidi uga horraynin oo isagu uu nooleeyey oo wax ka qabtay hadduu ka helana dee isaga ayaa markaa qofku yeelanayaa haddii laakiin meeshan isaga looga horreeyey dee ciddii uga horraysay ee meeshan ixyaysay ee noolaysay ayaa markaa yeelanaysaa wa tajibu waa waajibaysaa sakaatu tijaarati tijaaradiiyo ganacsiga sakadeedii waa waajibaysaa idaa balaqad nisaaban markay gaadho aakhira alxawli sannadka aakhirkiisa wahiya iyaduna rubuucu ashri alqiima waa qiimaha oo toban loo qaybiyey meeshaa tobnaadoo afar loo sii qaybiyey weeye waxaa sheekhu leeyahay wa tajibu sakaatu tijaara sakadii ganacsigu waa waajibaysaa waxaana wasale inay waajibaysa aayaddaa qur-aankeennu soo tilmaamayna yaa ayuha aladiina aamanuu anfiquu min طayibaati maa kasabtum kuwa alliya nebi rumeeyo waxaa bixisaan oo wax ka bixisaan wixii aa kasbateen kuwiisa wanaagsan tijaaraduna waxaa la yidhaha xoolaha oo la rogrogo oo la iibiyo oo haddana la iibiyo la soo iibsado iyadoo ujeeddadu ay tahay in ribix iyo faa'iido laga helo oo qiimaha aad ku soo iibsatay qiimo ka badan aad siiso oo si u rogrogto tijaaradaa markaa waa ka waajibaysaa waana sida jumhuurulculamaa ay qabaan maxaase loo shardiyaa idaa balaqad nisaaban waa markay nisaab gaadho nisaabkii lacagta marka ay gaadho oo imminka aynu leenahay shan iyo siddeetan giraam oo dahaba marka ay qiimihiisa noqoto goorma ayaa laga eegayaa aakhir alxawli sannadka aakhirkiisa ayaana laga eegayaa oo shaaficiyadu waxay qabaan haddii aad wax yar yar yarba ku bilowdo oo nisaabkii aad uga yar oo aad ganacsi samayso inuu kuu bilaabmayo xawlkii laakiin waxaa laguu eegayaa un aakhirka sannadka haddii bisha ugu dambaysa ay nisaabkii gaadho koob iyo tobanka bilood ee horena ay ka yarayd sakadii waa lagugu yeelanayaa culamada qaar baa yidhi awalkaa laga eegayaa qaar yidhi labada darafba waa laga eegayaana waa jireen laakiin shaaficiyadu waxay qabaan aakhir alxawli sanadku marka uu dhammaaday aakhirkiisa ayuunbaa la eegaya nisaabkii inay gaadhay iyo inaanay gaadhin hadday nisaabkii gaadhay sakadii waa lagugu yeelanaya oo rubcushriya haddii kale lagugu yeelan maayo shuruudda ay tijaarada ay kaga waajibtay sakaduna koo waxay leeyihin waa inay nisaab tahay aakhirka xawlka aakhirkaa wixii ka horreeya iyada shardi maha inay nisaab gaadho shardiga labaad waa inuu u soo wareega sanad dhammaystirani xilligaa aad markaa milkiday waa inuu sanad dhammaystiran u soo wareegaa waxaa kaloo shardi ah bay yidhahdeenoo shardiga saddexaad noqonaya waa inay curuud tahay curuud waxaa looga jeedaa waa inaanay lacag ahayn hadduu qofku lacag ka ganacsanayo dee lacagta lacagnimadeedii buu ku sakaynayaa sariiblayaashii oo kale lacagnimay ku sakaynayaan ee kuma sakaynayaan iyada ganacsi ahaan waana waxyaalahan ay cayntooda dee sakadu ka waajibtana waa inaanay iyaduna ahayn silcooyinkan iyo badaa'icdan aanay cayntooda sakadu ka waajibin waa inay tahay hadduu masalan qofku xoolo ka ganacsanayo oo kale xoolihii markaa gaali iyo adhigii iyo lo'dii ilayn cayntoodan iyo laftoodanay sekadii ka waajibaysay waxay leeyihiin haddii ay qiimihii ay isdhinto oy ka dhiman tahay oo masalan sagaal iyo soddon neefoo adhiya way nisaabkii may gaadhin ganacsi baan u wataa ama shantii geel ahayd bay ka yar tahay oo waa afar ama soddonkii looda ahaabay ka yartoo waa sagaal iyo labaatan oo kale marka uu qiimeeyo hadday xagga qiimaha ka gaadho shan iyo siddeetankii giraam waa uu sakaynayaa oo sakadii tijaarada ayuu bixinayaa haddayse markaa nisaabkii xoolahani uu dhan yahay wixiina wuxuu dee kolba iibinaya iibinayaanu ahayna wuxuu sanad haynaya ay tahay ayada markaa cayntooda ayuu sakaatulcayn buu bixinayaa oo tii aynu soo marayna geela ka baxayse ariga ka baxayse looda ka baxayse ayuu bixinayaa haddii masalan qofku isagoo lix bilood oo kale watay ganacsi kale hadduu adhi geliyo ama geel geliyo ama low geliyo waxay dhaahdeen lix bilood markay dhammaadaan ee nisaabkii ama xawlkii uu dhammaado ee ganacsigu markaa ganacsiyaan buu ku sakaynayaa laakiin halkaasa haddana wuxuu ka bilaabayaa nisaabkii markaa xoolaa waxaan leeyahay xawlkii xoola ayuu halkaa uga bilaabayaayo inta dambe hadduu sii hayo oo xoolaha ganacsiyahanta u sii hayo nisaabka markaa xoolahaas xawlkaa xoolaha ayaa soconaya haddiise wuxuu yahay wuxuu kolba iibinayo kolba iibinayo kolba iibinayo taa ganacsiga unbaa markaa iyada soconaya marka waxaa kaloo ayadana shardi ah dee markanuu waxaan milkiyey inuu markaa niyo tijaaro ay markaa ula socoto waana inuu markaa mucaawado iyo wax si ay iib iyo kira iyo wax ku soo galay waa inuu yahay marka waxaasi soo galo waa inuu markaa niyo tijaarana ay ula socotaa haddii kale oo niyo tijaara aanay ula soconin dee goorta uu tasarrufo ee wixii bilaabuu ku shaqeeyo ayuunbuu bilaabmaya xawlkeedii waxaa kaloo yidhaahdaan sanadka dhexdiisana waa inaanu qinyo iyo kaydaysi aanu ula qasinin hadduu wixii doonaba inuu wax ku dhisto amaba uu iska cuno amaba iska biishado markaa dhinac kale celiyo ganacsigii ka saaro markaan xawlkii waa go'aya waxay kaloo yidhahdaan inaan la lacagaynin oo aan wixii o dhan markaa la lacagayninna waa shardi bay ydhahno haddii la wada lacagayo lacag loo wada celiyo taana xawlku wuu go'ayaa bay yidhahdaan inkastoo masale aynu horena uga hadallaytay dibna aynu uga hadli doono insha allahu tacaala wa hiya haddaba sakadaa tijaaradan rubuucu shrilqiima qiimaha oo toban loo qaybiyey tobankaasoo markaa afar loo sii qaybiyey weeye marka ay noqoto wax sagagoysa iyo wax ka badanoo shaniyo siddeetanka iyo wax ka badan ay noqoto aakhir alxawl ayaad qiimaynaysaa haddii ay markaa shaniyo siddeetanka qiimaheedii leekaato ama ka badato waxaad u qaybinaysaa un toban tobankiina afar baad u sii qaybinaysaa haddaad afartan u qaybisana iyaduna waa lamidun halkeedi haddaad labiyo bar ku dhufatana waa halkeedii laakiin waxaa walaalayaa laga maarmaanahun inaynu ogaanno masale runtii in badanna aan ka soo hadlayna imika dhowr sannadood laakiin ilaa imikada runtii ganacsatadu weli aanay markaa ka dhaadhicin badidooda qaar badan oy ka dhaadhacday waa jirtaaye waxa lagu qiimaynayaa waxa weeye waa sicirkaa lagu iibinayo ama sicirkaa suuqa sicirkii aad soo siisatay iyo taklifadii wuxuu isku kaa taagay shaygani ma aha saddex mid ayuunbaanu noqonayaa sicirkaa maanta uu suuqa ka marayee la siinayo inuu qiimihii lagaa soo siiye yahay inuu ka sarreeyo iyo inuu ka hooseeyo saddexdaaba kii uu marayaanbaad ku qiimaynaysaa shaygii boqolka dollar lagaa soo siiyey hadduu boqolkii uun marayo boqolkaad ku qiimaynaysaa hadduu laba boqol marayo laba boqol baad ku qiimaynaysaa hadduu labaatan dollar tago labaatankaa dollar baad ku qiimaynaysaa kaas aad ku sakaynaysaa laakiin wuxuu igu joogay ayuunbaan ku sakaynaya hadduu qofku yidhaahdo taa macnaheed waxay ka dhigantahy inuu ra'sumaalkii u sakaynayo laakiin ribixii aan u sakaynaynin waana sida markaa fuqahadu ay ku tageen leannu qiimo marka la yidhaahdo dee qiimo waa maxay qiima waa waxa markaa la eegay ee hadda wuxuu maraya la eegay weye la qiimeeyey midda labaad laba qof hadday kala baxayaanoo wax wada lahaa dee wuxuu maanta marayaabay kala qiimaysanayaane wuxuu markaa jayno ka marayey ama dubay ka marayey dee lagu kala bixi maayo sakadana taas ayuunbaa markaas lagu kala bixinayaa ee lagu bixinayaa waana sida markaa fuqahadu dhammaantood ay yidhaahdeen imam nawowi ayaa markaas wuxuu leeyahay idaa kaana idaa qawama alcadda fii akhri alxawri uma baacahu bisiyaadatin calaa qiimatihi hadduu markaa akhra ki qiimeeyo oo dabeetana qiimihii uu ku qiimeeyey qiimo ka badanuu had marka dambe ku iibiyo wax alliyaaliye wax lagu leeyahay ma jirto hadduu hoos kaaga yar dhaca qiimihaad ku qiimaysana cid waxba kuu celin mayso haddii uu qiimihii ka batana cid kuu daba taagani ma jiro yowma albayc maalinta yacni sekadu ay gashay wakhtigeedu ayuunbaad qiimaynaysaa taa aad iyo laxaad ha loola socdo waata culimmadii muslimiintii hore dhammaantood ay wada qabeen waata majaamicda iyo fuqahada maantuna dhammaantood ay wada qabaan weeye wa hiya rubuucu cushri اlqiima qiimaha cushurkeeda cushurkaa rubici weeye faslun fii sakaati alfitr sakada loo yaqaano sakaatulfitriga ayuu fasl yahay sakaatu sawm sakaatu اlbadan sadaqatulfitr sakaatulfitr intaba waa la yidhaahdaa magacyadaasoo dhan ayada ayaa leh waxana weeye sakadan la bixiyo bisha rabadaan marka ay dhammaato ayaamaha ciidda yacni maalinta ciidda ee koowaad sakadan la bixiyo bisha rabadaan marka ay dhammaato ayaa la yidhaahdaa ee loogu talagalay inay soomkaagiina kabu noqoto dadka ah ee baahanna ay ducmo iyo raashin u noqoto waxaana waa asala xadiidka imaamulbukhaari iyo muslim ay warinayaan ibnu cumar laga warinaya faradda rasuulahi sakaatalfitri saacan min tabr wuxuu faral yeelay rasuulka ilaahay sakaatulfitriga saac timira ama saac shaciira wuxuu ku faral yeelay cala alcabdi waalxorri addoonka iyo kii xortaha wadakari walunthaa kii laba iyo kii dhadiga wasaqiiri waalkabiir kii weynaa iyo kii yaraa oo min almuslimiina ka mida wa amara biha an tu'addaa qabla khuruuji nnaasi ila salaa waxaan u faray in la bixiyo intaanay dadku salaadda u bixin qaala almu'alifu raximah allahu tacaala wuxu uhi watajibu sakaatulfitri way waajibtaa biquruubi shamsi aakhiri yowmin dhicidda cadceedda maalinta ugu dambaysa mid ramadaana ah idaa kaana xuran markuu yahay oo fatajibu calayhi waxaa ku waajibasa fitratu nafsihi wa fitratu man mid sakaalufidrigiina waa ku waajibaya calayhi muunatuhu qarashkiisu korkiisa uu yahay ee min sawjatin xaasa wa waalidin waalida wa waladin ilma'a wa cabdin addoona idaa kaanuu muslimiina markay muslimiin yihiin wa wajada uu helana maa yuaddaa maa yu'addii ama maa yu'addaa canhum wax laga gudo ama maa yu'addii canhum wuxuu kaga gudo wayaxrumu waxa xaaraana taakhiiruhaa dibdhigiddeeda can yowmilciidi laga dibdhigo fa in akharaha hadduu dibdhigana ahima waa dembaabaya wasaarad qadaa'an qadana way noqonaysa waxau sheekhu leeyahay wa tajibu sakaatulfitri waa waajibtaa maxay ku waajibtaa biquruubi shamsi aakhir yowmin min ramadaan dhicidda ay cadceeddu dhacdo maalinta u dambaysa ee ramadaan inuu markaa rabadaan cadceeddeed maalintii rabadaan ugu dambaysay cadceeddeedu markay dhacdo ayay waajibaysaa nusaqa qaarkood waxay raacinayaan waa awali jus'in min shawaal iyo jusga ugu horreeya ee shuwaala macnaha waxay yidhaahdaan laba arrimood baa laga maarmaanahoo qofku inuu rabadaanna wax ka soo gaadho shuwaalna uu wax ka soo gaadho markaa markay cadceeddi dhacdo qofkii xilligaa qof jira oo nool uu yahay macnaheedu waxa weeye dee rabadaanna wuu soo gaadhay ile xilligii cadceeddu ay dhacaysa inay weli dhicin buu joogay ama jiray cadceeddina waa tan dhacday dhacdayoo shuwaalna waxbuu ka soo gaadhay markaasay sekadii ku waajibaysaa maxaa ka baxaya cadceeddoon dhicin hadduu qofku dhinto taa macnaheedu waxa weeye shuwaal baan waxba ka soo gaadhin waxba kuma waajibin cadaaladdu intay dhacday dabadeed hadduu ilma dhashana waxba kuma waajiban rabadaantii baanu soo gaadhin macnaha sidanu markaa labada isu saaraya wacanka hadduu ilmihii dhasho in yar ka hor cadeedda dhicitaankeeda waa ku waajibaysaao li'anno ramadaanna waa soo gaaray shuwaalna waa soo gaadhay markay cadeeddu dhacday hadduu dhintana waa lagu yeelanayo shuwaalna waxbuu ka soo gaadhay rabadaanna waxbuu ka soo gaadhay laakiin ka intaa dabadeed dhashay inta cadeeddu dhacday ama intaanay dhici ka hor dhintay kaa weeye kaan waxba lagu lahayn in labadiiba soo wada gaadhin marka watajibu sakaatulfitri waa waajibtaa biquruubi shamsi aakhiri yowmin min ramadaan dhicidda cadceedda maalinta ugu dambaysa ramadaana ah, wa awali jusin min shawaal iyo jusga ugu horreeya shawaala ayay markaa ku waajibtaa ee sakaatulfidrigu laakiin ka bixinaya idaa kaana xuran markuu yahay mid xora weeye addoonkii isaga waxba ku waajibi maayaan laakiin waa laga bixinayayo waa inuu yahay mid xora ka bixinaya haduu xor yahay markaa fatajibu alayhi waa ku waajibaysaa sakaatu fidrigii fatajibu calayhi fitratu nafsihi sakaatu fidrigii nafdiisa ayaa ku waajibaysaa wa fitratu man calayhi mu'natuhu ciddii qarashkiisu saarnaayuu nafaqaynayey sakaatu fidrigiisina waa lagu yeelanayaa oo cidduu nafaqaynaya waa ayo min sawjatin xaaskii xaaskii aan naashisada ahayna dee tamkiisa hoos jirtay walow rajciyaba ha ahaatoo gabadhu hal dalqo ama laba dalqadood furay iyaduna markaas aan codsanin madkhuulan ahoo ayna is arkeen arkeenba markay sidaa rajciyada noocaasa tahay ayadana wuu ka bixinayaa halkaa inoogu joogo dariskeen qaybtiis hore